الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه أجمعين ما بعد cashirkan waa cashirkii soddon iyo koobaad so waa kii soddonaad kii soddon iyo koobaad weeye waxaynu ku soo jiray baabu naskhi iyo masaa'ilkiisi xalay waxaynu soo maray in waxaa adilada naskhigu galo uu yahay kitaabkii sunnada ijmaacana isagu lama nasakho waxna ma nasakho baynu soo maray naskigii inuu sagaal suurood ka imaanayso sheekhu soo sheegay kadibna wuxuu ka soo reebay saddex keliya intii kalena isagu waa diiday wixii mulaaxadee ku jirtana waynu tilmaanay waxaynu ku joogsannay qiyaaskii <clears throat> wاnnasku bilqiyaasi qiyaas wax lagu nasakhaayey lilaaxaadi qiyaaskii axaadiga ahayn qaciga ahayn jaa waa bannaan yahay aniga sidaasaa ii qoran marka lil axaadka hadduu u jeedo mm, aqyisada waa suuragal wey sida laakiin ku qoran sharxiisa alfiyada iyo kutubulusuul qiyaas waxba laguma nasakho waxba laguma nasakho ayib marka axaadka hadda waxaanu eh, ka dhigaynaa inuu u jeedo qiyaaskii axaadiga ahaa ee bimacnaa aan faa'iidaynaynin qaciga jaa-izun waa bannaan yahay kaasi marka miaal bay adugu keenaanoo waxay leeyihiin miaal suuri ay keenaan haddii la yidhaahdo qiyaasku asagu waa nasakhahayaa xadiidka aaxaadiga ah oo ay rag yar qabaan wadaadkan birmaawi asagu ma qabo fii alfiyatihi iyo sharaxeeda wuxuu leeyahy alqiyaasu laa yansakh walaa yunsakhu bihi asagu wax ma nasakho laa yunsakh walaa yunsakhu bihi cafwan asagu lama nasakho waxna laguma nasakho ku leeyahay sida hadda matniga ku qoranna waa mukhaalif waxa ku qoran alfiyada iyo sharaxeeda haddaysu u dayno oo sida aan ku soconoo dhan wanasku bilqiyaas qiyaas in wax lagu nasakho lilaaxaadi axaadiidta aaxaadda ah jaa'izun waa bannaan yahay miaal bay yay keenaan faradi ah ayay keenaan amilada faradiyaadka taqdiiraadkana waxaa loogu talagalay qawaaciddu inay ku cadaato idaaxu lqaacida looga jeedaa qasab maha in marka uu dhaco wاshanu laa yuctaradu اlmihaalu id qad kafa اlfardu wاlاxtimaalu e, bay dhihi jireen waxay yidhahdeen maalan haddii shaaricu yidhaahdo abaxtu nabida aلtamri almuskir timirta nabiidkeeda sharaabkeeda maandooriyaha ah ayaan idiin baneeya maalan shaaricu yidhi bikhabari aaxaadin ayb markaasuu bacda alibaaxa shaaricu yidhi xaramtu calaykum nabid alcinabi liliskaar waraa maxaa la soo yidhi timirta sharaabkeeda maandooriyaha waan idiin baneeyey wax yar kadibna waxaa yimid cinabka waan idinka xarimay sharaabkiisa licilati اliskaar licilati aliskaar labadaasaynu haynaa taxriim fii mowdicin iyo taxliil fii mowdicin oo kala dambeeyey ayib waxaan u nimid waxaan u nimid marka asaga ah markaasaan kii hore kii hore ah nebida tamri baan idiin banneeyey nebida tamri baan idiin banneeyey ee muskirka ahaa ayaan sharaab kale ooga qiyaas qaadanna matalan soo mana soo dhihi maalan ka soo qaad in la yidhi abxtu calaykum ow abaxtu lakum nebida tamri lmuskir saasay inoogu socotay saas ay inoogu socotay kadibna sharaab kale qisna calaa nebidi tamr nadiibkii tamarka ayaan sharaab kale oga qiyaas qaadana qamadidoo kale duradoo kale sharaab kale uun laga sameeyo waxyaabaha la caba ayaa waxaan leenahay isna waa xalaal qiyaasan calaa nabidi tamri qiyaasan calaa nabidi tamr kadib taxriimkii yimid ee khuseeyey nabid alcinabi maxaa ka soo baxahay khabarka axaadiga muxuu samaynaya muxuu nasakhahayaa qiyaaskii buu nasakhahayaa waxaad soo tidhaahdeen nebidu tamrigii muskirkaa baa la idiin banneeyey faqisnaa calaa nebidi tamri nebida durati wاlqamxi wاlxinطati markaasa waxaanu idhi waa jaa'is waxaan haynaa marka maqiis iyo maqiisu calayhi maqiisu calayhi waa nebidu tamri almansuus maqiiskuna waa nebidu اlxinطati wاlqamxi almaqiis bijaamici mid walba isagoo muskir oo mid walba uu muskir yahay ayaan maxaan leeahay ayay yaan xalaashaan isku raacini kadib waxaa timid xaramtu calaykum nabid alcinabi licilat اliskaar licilati aliskaar idan xadiidkan dambe ama axaadiga muxuu nasakhahayaa wuxuu nasakhahayaa qiyaaskii hore ibaaxatu nabidi اlqamxi wاlxinطati wاdurati almaqiisi calى nabidi tamri waa mansuukhun bikhabr اlaaxaad maxaa yeele waa qiyaas lala kacay haddaad dabagediso oo ay taxriimka horeeyey ood ibaaxada dambaysana ayadna naasikh iyo mansuukh baa meeshii ka soo bixi idan waa in la helo xugum asal ah ood farac oga qiyaasato haddana uu yimaado xukumkii ibaaxada ama taxriimkaha mid ka soo horjeedoo did ah ila wamtadaadaan inaad bannayso nabida alqamxi maca cilat aliskaar xagganna aad xarinto nebida alcinabi maca wujuudi cilat aliskaar waa mutanaafiyaat marka baabka inaan gelinno naasikh iyo a ka dhigno marka adugu amiladaasay sheegaan waxbaas kusii dhiiba madaahib badanoo ilaa dhowr toban gaadhaysaa ku jirta masaladan qiyaaska asawaabna waa maxay ana alqiyaasa laa yansakhu walaa yunsakhu bihi sawaabku waa sidaa qiyaas waxbana ma nasakho waxbana laguma nasakho inaga soo maray bacda rasul sal ly slam naskigu waa tashriic haddii uu yahay qiyaasku xilligii suubanaha la joogo waa suuragal laakiin bacda rasuulilaah qiyaas waxaa ma nasakhi karo waxaa lagu nasakhi maayo ijmaaci baa la soo dado layidhi waa tashriic naskigu falijmaacu laa yunsakh walaa yunsakhu bihi laakiin fii zamni rasuul wuxuu uhi wakada naskhuhu fii zamni الrasuul ayb waa ra'yu ضaciifa xataa naskhu اlqiyaasi fii zamni الrasuul waa ra'yu ضaciifa abaahu akar اlusuuliyiin qaybna waa ogolaadaan wakada waxaa la mida waxaa bannaan annasku bilqiyaas fii zamni الrasuul rasuulka xilligiisii in qiyaas wax lagu nasakha way bannaan tahay laakiin hase yeeshee idaa kaana naasikhu qiyaasan aakhar qiyaaska xilliga suubanaha jiray naasikhiisu hadduu qiyaas kala yahay ushturida fiih waxaa la shardinayaa an yakuuna annaasikhu ajlaa minhu min almansuukh naasikhu inuu ka xoog badan yahay oo ka cad yahay muxuu ahaa mansuukha lannagoo inagu soo maray waa in naasikhu iyo mansuukha ama isla egyihiin xagga awoodda ama naasikhu u awood badan yahay waa idinka soo maray marka waa iska masalo iska farciyaad ah iyo mabaaxid usuuliyada ah iskaga jirta aan amtilo badan lahayn waaqica sawaabkuna waa in kulli la manciyo wey lannu waa jaa'is caqlan laakiin wuquuci sharcigaabaa loo baahan yahay wuquuci sharcigaabaa loo baahan yahay lama hayo lama hayo miaalka ugu roon ay sheegaan waa xadiidkii inama almaau min almaa iyo xadiidkii idaa bala mxuu aha ida alkhitaanaani faqad wajaba alquslu taasna waa inaga soo maray inay min baab اlmafaahiim tahay min baab اlqiyaas aysan ahayn haddaynu ka dhinaca min baab اlqiyaasna waxaa weeye waa nas iyo nas ayb nas iyo nas oo xadiidka hore waxaa ku jira inama almaau min alma qabiisku wuxuu ka waajibaa mini soo bixideeda keliya mafhuumulxasriga meesha ku jira ayaa waxaanu ka fahnay waxaan ka ahayn mini kaa timaada waxaan ka ahayn qabayskuma waajibo mafhuumkaas ayaa waxaa ka hor yimid xadiidka ida altaqa alkhitaanaani faqad wajaba alquslu xadiidkan marka muxuu sameeyey wuxuu un tii hore sidiibu u daayey marhab hadday galma timaaddo anzalta am lam tunzil qabays waa waajibay wooye xaalat اlinzaal muusa naskhin xadiidku sidiisu u daayey ee muxuu kordhiyey xaalat cadam اlinzaal ayuu xadiidka caaishii ay ku fadhiisteen cadam linzaalkan wuxuu ka soo baxay min baabi mafhuum اlmukhaalafa min qowlihi inama almaau min almaa marka waa mafhuum iyo mantuuq iska hor yimid kadibna ama baabu nasi ka dhig aday kuu taallaa ama baabu mxuu ahaa atarjiix ka dhig dhib maleh wuxuu ihi sheekhu waama idaa nusikha اlaslu asalkii haddii nasakho fii qiyaasin fainahu yartaficu aslan taa hadda waa iska daruuri haddii asalkii maqiisu calayha la nasakho farci miyuu joogaya ma joogi karo ama idaa nusikha alaslu اlmaqiisu calayhi fii qiyaasin ay fii masala qiyaasiya fainahu yartaficu aslan qiyaasku dhan baa meesha ka bixi naskhi iyo mansuuq midna ma jira hayow lanna farcu wuxuu taabic u yahay lilasli اlmaqiisi calayhi haddii marka maطbuuci iyo malsuumkii meeshii ka baxo irtafaca alaazimu haddii asalkii dumo mxuu ahaay waxaa dumhayoo kale farcina waa dumhaya wاnasku lilfaxwa biduuni اlasli jaaئizu wakada cagsuhu kama yunsakhu majmuuc اlasli wاlfaxwa nacam ida uطliqa nasku liaxadima tabicahu اlآakharu walow kana zaa'ida calى اlafظi fi الظaahiri لأnnahu inama tabica luzuman masaa'il iska dhib badan marka usuuliyaadka la joogo ayuu sheekhu hadda meesha ka bilaabay kitaabku waana yaryaha waana ibtixaan faxwa waynu soo maray faxwa اlkhitaab iyo laxnu اlkhitaab waynu soo maray iyo daliil اlkhitaab faxwa اlkhitaab wuxuu ahaa marka mantuuqa iyo maskuudku uu maskuudku awala ku yahay bilxukmi laxnu اlkhitaabna waxaan soo marray mafhuum muwaafaqihii ahaa musaawiga baynu ku soo maray daliil اlkhitaabna waxaa weeye mafhuum اlmukhaalafa labadaa hore laxnu اlkhitaab iyo faxwa اlkhitaab xanaabiladu marar badan waxay ka cabiraan tanbiih اlkhitaab dhibba ma laha tiibuu hadda ka hadlaya mafhuum muwaafaqa muxuu inoo soo ahaa waa maa dala calayhi اlafظu laa fi maxali الnuطqi baynu ku soo maray waa maa dala calayhi اlafظu la fi maxali nuطqi laakiin maca kowni اlmaskuuti أwlى aw musaawiyan lilmanطuuq isagoo maskuudku uu yahay mid la siman ama xukunka asaga ka mudan kii ka mudnaa waxaad ku soo miaaliteen waxaad ku soo miaaliteen falaa taqul lahumaa ufin ayib oo laga fahmayey min baabi mafhuum oo min baabi faxwa اlkhitaab alأwlawi laga fahmayey mancu aw taxriimu darbi اlwaalidi aw adiyatihi ilى aakhirihi kii musaawiga ahaana waxaa ku soo miaaliseen aklu amwaali اlyataama waa manطuuq in اladiina yakuuna amwaal yataama ظulman waa manطuuqi ixraaqi maalkii oo la gubo ama biyo lagu maasheeyo ama la burburiyo iyadoon la cunin maxay la mid tahay cunidun bay la mid tahay bijaamic اlitlaaf kulli waa un itlaaf waa musaawi tiibuu hadda ka hadlayaa marka wاnnasku lilfaxwa mafhuum muwaafaqa in la nasakho biduuni اlasli oo manطuuqi ah biduuni اlasli oo manطuuqi ah jaa'isun waa bannaan yahay jaa'isun waa bannaan yahay in mafhuum muwaafaqa la nasakho mantuuqina uu joogo way bannaan tahay maxaa yeelay mantuuqa daliil baa tusahayay dalaalata lafdin calaa maduulihi mantuuqa waxaa tusahaya daliil min kitaabin aw sunna min baabi dalaalati lafdin calaa macnaah marka asagu waa joogi karaa mafhuumkii aan ka qadanay laa fii maxali nutqi haddii naasik yimaado wuu nasakhmi karaa jaa'izu saasay yidhaahdeen saasay yidhaahdeen waxaa uun miaal looga dhigi karaa bay yidhaahdaan inkastoo wadaado badan ay diidaan haddaan qadara maalan haddaan qadara maalan xadiidkii inuu horeeye layu lwaajidi dulmun yuxilu cirdahu wa xadiidkaa maalan ka soo qaad inuu horeeye layu lwaajidi <clears throat> mxuu ahaaye waa dulmun yuxilu cirdahu wa cumuumka xadiidka waxaa ku jira waalidku hadduu weladkiisii dayn ka qaato mermeeriyo inay bannaan tahay waalidkii in la aflagaadeeyo bimacnaa ama wax laga sheego le daalim baa tao xoolahaad meerinaysaa aaniyanna haddii uu kasii darana xabsiba loo taxaabo suurada ka soo horjeedaan ujeedaa lakiin hadda waxaan rabaa horta in la fahmo kadib waxaa soo degay qowluhu tacaala maxaan haysannaa cumuum kadib waxaa soo degay qowluhu tacaala falaa taqul lahumaa uffin falaa taqul lahuma ufin ufin waa mantuuq mafhuum muwaafaqadeeda oo ah awlowgii ahaa ama faxwa alkhitaab aad ku soo sheegteen muxuu ka hor imanayaa waalidkii madiinka ahaa ee mumaatilka ahaa ee nasku banneeyey maxaa isku dhacay faxwa alkhitaab faxwa alkhitaab suuradan haddaan dhahno ayadaa dambaysay waxaan dhihi karaa faxwa alkhitaabi huna waa naasikhun limantuuqi mantuuqi ahaa waalidku in la dhibahayo ilan waalidku waa fardu min afraad almumaatiliin buu ku jiraa cagsi marka waa yahay saad u fahamtaa hadda cagsi oo asaga hadda waxaa tirada waxaa horreeyey maalan qowluhu tacaala falaa taqul lahumaa ufin baa horraysay mantuuqu waa inaan uf la dhihi karin mafhuumkuna ayu nawcin min anwaaci اlada waa inaan waalidka loo geysan karin xadiidkii baa dambeeyey layu lwaajidi dulmun yuxilu cirdahu wa cuquubatahu baan qabanna waxaan leenahay markaasi xadiidkan muxuu nasakhahayaa mafhuumkii muwaafaqada ahaa ee ahaa waalidku lama dhibi karo waxaan leenahay maya waa la dhibi karaa idaa kaana mumaailan mumaailan maca anahu ani uu yahay ama waajid uu yahay hunaa marka wuxuu noqday mafhulmuwaafaqihi e, ama faxlu khitaabki mansuuq binas xadiidkii layul waajid markaa noqonaya ayagu ay siday kugu miaaliyaan hadday kala horeeyaan ayib marka e, xaqiiqada laakiin meesha jirta waxaa weeye inuu yahay min baab aw ama aan idhaahno mafaahiimtu waxay ka tirsan tahay min baab alqiyaas oo wadaaddaha sidaa ku miaali oo wadaaddaha qaba mafhuumulmuwaafaqa musaawigiisii iyo awlowgiisuba waa min baab alqiyaas shaaficiyo badan baana sidaa qabta imaamu shaafici baa qaba waa indigii soo maray dalaalat اlmafhuum ma dalaala qiyaasiya mise waa dalaala lafdiya mise waa majaaziya mise waa curfiya afartaa midabbood soo marteen marka dalaalat اlmafhuum اlmuwaafaqa musaawiya awlowiba shaafici wuxuu u yaqaanaa qiyaas jalya aw qiyaas fi macna اlasl marka marka aad qabto dalaalat اlmafhuum inay tahay min baab اlqiyaas xaggana aan qadara xadiidkii aayaddu inay kala dambeeyeen markaas waxay kuu suurageli inaad tiraahdo waa naskhi lilfaxwa binasin nimanka diidan hawsha iyadoon ogolaynaya dalaalat اlmafhuum waa dalaala lafdiya amil waay keenaa iska lagu fahma qaacid cidhanka qwl matala isagoo yidhaahda shaaricu rafactu taxriima kulli idaa'in hayra ta'fiif waxaan meesha ka saaray dhib walba oon ahayn uf in la yidhahda waalidka ayib markaasaa waagi dambe haddana waxaan xarimay hayra tafiif hayra ta'fiif haddii l marka waaan cafwan waxaan baneeyey baneeyey kulla idaa'in baan baneeyey oon ka ahayn hayra ta'fiif aayaddii falaa taqul lahumaa ufin mantuuqi ta'fiifkaa la daayey anwaacu lidaa oo dhanoo mafhuul muwaafaqo ahayd oo xaaraan ahaydna waxaa la kachaya abaxtu aw rafactu kulla idaa'in oo ah aan ka ahayn hayra ta'fiif marka naskan dambe ee mubiixa lijamiic anwaac اladiya banaynaya wuxuu nasakhayaa faxwa اlkhitaab liqowlihi tacaala falaa tuqul lahum maa ufin miaalka iska taqdiiriga ah say qaacido cadatay keenaan haddii laakiin aad tahay shaafici qaba inay tahay dalaalat اlmafhuum qiyaasiya waxaad unqadaraysaa aayaddii xadiidku inay kala horeeyeen sida shuruudii naska ay kugu suura gasho aad iskaga tagdo sheekhu wuxuu yidhi wakadaa cagsuna waa bannaan yahay inaan la isdaba mariyo soo hadda ma aan soo marin annasku lilfaxwa mafhuum muwaafaqa asagu inuu mansuukh noqdo biduuni اlasli mantuuqina aan la nasakhin jaaizun wa cagsu waa bannaanta an yakuuna naasikhan way asagu inuu asagu naasikh noqdona way bannaan tahay ayib tii haddaad soo marteen unba dabagedii ayib rafactu cankum ow abaxtu lakum التأفيif التأفيif duuna baqiyaةi anwaaci الأdى maxaa ka soo baxaya in la yidhaahdo wakadaa cagsuhu maxaa cagsuhu waa maxay in la daayo mafhuumkii mafhuumaadkii la daayo xagga la nasakho asalkii wuxuu ku soo yidhi mafhuum waafaqa in la nasakho way bannaantahay tahay asagoo uu joogo mantuuqi wakadaa cagsuhuna waxaa bannaan mafaahiimtii intii la daayo in mantuuqi lala kaco miaaluhu abaxtu lakum التأفiifa waalidkii in uf la dhahaan idiin banneeyo laakiin duuna baqiyaةi anwaaci الأdiya haddii la dhib walbo waalidka uma geysan kartaan waxaa la soo reebay mafaahiimtii laakiin ta'fiifki waa laydiin baneeyey maxaa la nasakhay manduuqi kada cagsigu saasuu ujeeda waa iska waa iska daqiiq laakiin waa iska socon kamaa yunsakhu sida loo nasakho majmuucu اlasli wاlfaxwa maca siday u bannaan tahay in ta'fiifka la banneeyo oo adiyada qudhigeeda la banneeyo in la israaciyo asalkii mantuuqii iyo mafhuumkiiba la israaciyo siday u bannaan tahay majmuucu اlasli ay اlmantuuq wاlfaxwa ay اlmafhuum waa ayadoo la mala ma rafactu cankum xurmaة التأfiifi anwaaci اlأdaa oo dhanba waa idinka kor yeelay waa idin bannaan tahay waa iska litatadix alqaacida lagu fahmo haddaan marka wax badan ba loo hayna may naga daayaanba dhibkeeda nacam bur hase yeeshee idaa uطliqa الnaskhu liaxadihima idaa uطliqa الnaskhu liaxadihima tabicahu اlآakharu walow kana zaa'ida calى اlafظi fi ظaahiri liأnnahu inama tabica luzuuman hadda wuxuu rabaa inuu inoo qaybiyo masalo ay kala qaadaan qolyahan usuuliyiinta waxay leeyihiin taa hore waxay ku saabsan tahay in mafhuumka la nasakhaa bannaan manduuqana la reebo wakadaa cagsuhu in manduuqa la nasakhaa bannaan ee mafhuumkana la reebo ayib waxay u jeedaan waa marka nasku u caddeeyo nasku markuu qaydo uu yidhaahdo manduuqii baa nasay tafiifkii baa nasakhay adiyadiina waan reebay waa markuu naska naasikha ah uu yahay muqayid uu kala qaadahayo maxalka naskh uu qabtay ma mafhuumkiibaa mise waa manduuq uu kala qaadayo iyo in nasku asagoo mulaqa uu yimaado naasikhu inuu yahay muqayid mubayin caddaynhaya almubqa kala reebay iyo walmarfuuc ka kor loo qaaday uu kala caddaynayo hadduu mulaq yahay tanuu ka hadla nacam buuri idaa uطliqa الnaskhu nasigii haddii laydaqa liaxadihima midkood ayadoon la caddaynin oon la dhihin waxaan idiin baneeyey ta'fiifka waxaan ka ahayn dhibaatooyinka kale sa haddii loo caddeeyo wuu ka soo hadlay laakiin maxaa la yidhi waxaan nasakhay keliya la yidhi atafiif xaramtu calaykum cafwan abaxtu lakum الta'fiifa marka maxaa la sheegay lama dhihin duuna baqiyati anwaaci اladaa lama dhihin waxaa la yidhi un abaxtu lakum الta'fiifa marka waxaan leenahay mafhuumku muxuu taabic u ahaa manduuqiisi manduuqu haddii la naskhay mafaahimtuna waa raacaysa taasuu hadda ka hadlahaya oo maxaad u kala qaadeen marka hore naska yidhi baa ku leeyahay wadaadku abaxtu lakum الta'fiifa duuna baqiyati anwaaci اladaa mar haddaan meesha tafsiil jirin iyo taqyiid asalkii hadduu tago mafhuumku waa raacaya nacam idaa uطliqa الnaskhu liaxadima ay liaxadima ay ilmantuq aw اlmafhuum tabicahu اlaakharu kii kala raacahay walow kaana haba noqdo zaa'ida calى اlafdi fi الظaahir walow kaana اlmafhuumu weeye mafhuumku haba noqdo zaa'idan mid ka badan calى اlafdi ay اlmantuq fi الظaahir tan hadda soo marray weeye ta'fiifku iyo intaasoo dhibaato kee badnaa anwaacu اlأdaa fi xaqi اlwaalidayn iyo ta'fiifku way kala badnaayeen lafdu ta'fiif intaasoo dhib baa soo hosgelaya لأnnahu maxaa yeelay inamaa tabaca luzuuman muxuu u raacay buu waa talaasum baa ka dhexeeya sida qiyaas asalki iyo farcu isu raacahayeen bay mafhuumkii mantuuquna isku raacahayaan ma kala hadhi karaan ima dhigi karti buu ku leeyahay haddii kan asalka uu yaraa kan badan see u raacahaya wuxuu u raacay min baabi التalaasum inama tabicahu luzuuman wayajuuzu waxaa bannaan annasku biاlfaxwa wuu inoo soo sheegay waana soo miaalinay ayib asagoo mansuuq horaan soo sheegay oo mafhuul muwaafaq uu mansuuq yahay hunaana asagoo naasikha buu ka hadlaya waqiila la wadaadana way diideen waqiila la ayb <clears throat> miaalka hadda aan soo marinay ka hadlaynay aayaddii layulwaajidi dulmun iyo falaa taqul lahuma ufin labadii suure istaamamarintahaa marna asaga naasi ka dhimadna madna mansuuq ka dhigtiin baa kugu filan waa bitaqdiir haddii markaas la qadaro inay aayaddu dambaysay aayaddu haddii la qadaro inay dambaysay isagaa markaa noqon haya mansuukh isagaa mansuukh noqonaya ومفهوم المkhالفة لا يجuز فيhi نسخ الأصل mعa بقاء المفهوم asg mفهوم مkhالف horan bu ka tabardaraa ka kale laa يجuز ma banaano فيihi في mفهوم المkhالفة ma banaano نسخ الأصل manطuuqi in la naskho maca بقاءi المفهومi mفهومkii oo jooga ma banaano ayb madhabka shaafiعي inoo soo qabo maca بقاءi المفهوم wuxuu ku ishaarahayaa in haddii mafhuumka uusan baaqi ahayn naskhigu uu suurogelayo uu naskhigu suuro gelayo laa yajuusu nasku اlasli maca baqaa'i اlmafhuumi marka hadduu wuxuu ishaarahayaa hadduu mafhuumku meesha ka baxo inay bannaan tahay mafhuum mukhaalafa in la nasakho ama asalkii hadduu meesha ka baxo la naskhi karo waxay ku mid tahay xadiidka haddaad sheegayseen inama almaau min alma inama almaau min alma iyo ida altaqa alkhitaanaani faqad wajaba alghuslu marka maxaa meesha ka soo baxay in la nasakhay mafhuumkii waa markaan dhahno dalaalat lmafhum min baabi alqiyaas inama almaau min alma waxaa ka imanaya waxaan eh, biyo haddaysan biyo kaa imaanin qabaysku uma waajibayo ayb maxaan ka fahanay naski waa sidaa haddaan biyo kaa imaanin qabiiskumuiyo waa mantuuqi mafhuumku waa maxay haddaad haweeney u galmooto biyana aysan kaa imaanin qabiis laguma laha hadday biyo kaa yimaadaanna waa laguu leehay idan mafhuumkii halka aan ka fahmay mafhuumu xasriga ahaa xadiidkii baa ku fadhiistay oo ahaa idaa iltaqa alkhitaanaani faqad wajaba اlguslu riwaayada muslim anzla aw lam yunzil ti sidoo kale marka hadda maxaa lala kacay mafhum mukhaalaf oo ka yimid min baabi mafhum اlxasri maxaa yeele asalkiisibaa baaqi ah weli asalkiisibaa baaqi ah marka isagu sidaasuu qabaan laakiin wadaado badan baa ku diidan oo waxay leeyihin mafhum mukhaalafa sidiisuba laa yunsakh walaa walaa yunsakhu bihi bay taagan yihiin ayib wاnaskhu bihi bimafhuul mukhaalafati laa yajuuز ma banaano maxaa tan loo diiday lanna nasa aqwa huna mancigu wuxuu ka imanaya mafhuul mukhaalafa naasikh ma noqon karo limaada had iyo goor wuxuu ka daciifsan yahay mantuuqa laakiin mafhuul muwaafaquhu asagu marna wuxuu noqon jiray musaawi lilmantuuq marna wuxuu noqon jirayba aqwa min almantuuq saasa asagu khilaafku u galay ama mafhuul mukhaalafa asagu mansuukh buu noqon karaa mansuukh buu noqon karaa waa goorma waa markii waa markii mafhuumkii uu meesha ka baxo wey markuu mafhuumkii meesha ka baxo ayib laakiin hadduu joogo naskhi meesha asalka meesha ka baxan ujeeda cafwan amaa inuu naasikh noqdo mafhuum see daliil mantuuqa oo aqwaa minhu naasikh u noqon wa min shuruuطi naskhina an yakuuna naasikhu aqwa min almansuuqi cinda aljumhuur murana hawsha waa ka taagan waad ogtiin baan umaynay aan iskaga tagno culays badan kuma sii jiro masaa'ilkaas ma sii badno masaa'il kale u gudbo wuxuu yihi masalati xaggee galaa maxalu naskhi naskigu laba meelood ma galo ilaahay subxaanahu wa tacaala sifaadkiisii iyo asmaadiisii iyo caqaa'idka ma galo laa naskha fi lcaqaa'idi lianna caqaa'idka iyo usuulu diyaanaad naskhi ma galo muxuusan u galaynin waxaad soo marteen qaacido ahayd taakhiiru اlbayaani can waqti اlxaajati laa yajuuz limaada shayga muctaqadka ee caqiidada ah xilliga uu soo degaa loo baahan yahay in la aamino waqtu xaajatihi waa waqtu nusuulihi alcaqaa'id iyo usuul اddiin xilliga ay degaysa ee la tashriicinayo ummadda loo sheegayo ayaa ah waqtu xaajatihaba marka bayaankeeda iyo ictiqaadkeedii kama dibdhici karo nusuulkeeda iyo degiddeeda marka naskigana goormuu yimaadaa xugum yimid haddana waa dembe daliil ka daba yimid oo ta'ahur ku yimaada idan annasku laa yadkhul ma galo fii asmaaءi illaahi wa sifaatihi subxaanaه wa tacaala baab labaadna ma galo waa ka caagan yahay nasrigu baabka labaad ee nasri ka caaganna waxaa weeye baabu اlakhbaari wاlqisasi wاlghaybiyaat akhbaarta ilaahay kitaabkiisa ku timid qiyaama laga warrami waxa dhici doona ashraadu saaca nabigu ka warramaya waxyaabaha iman doona haybiyaadka laga warramay qisas اlambiyaai wاlmursaliin qisas اlmalaa'ika umuur اlghayb aakharo howlahaas waa akhbaar weeye akhbaarta maxdiga ah ee kitaabka rabbi ku timid iyo sunnaduna ayadna ma galo marka laa naskha fi اlcaqaa'id waxaa looga jeedaa fima yatacalaqu biasmaaءi اllahi wa sifaatihi akhbaartana ma galo waxaa looga jeedaa alakhbaar almaxda ayib xilligaa xilligaa marka la gaadho dajaal baa soo bixi doona waxaa nabi ciisa soo degi doona halkaasay baashu ka bilaaban doon howlaha de naskhi ma geli karo lanna waa kadib naskhu اlakhbaari waa kadib weeye ayib labada baab ma galo khabarkuna bishar waa inuu yahay khabar maxdi ah hadduu yahay khabar bimacna alamri ah oo bimacna nahyi ah nasku waa gelaya lixukmihi la lidaatihi wاlmuطalaqaatu yatarabasna bianfusina waa khabar wاlwaalidaatu yurdicna awlaadahuna xawlay waa khabar akhbaarta noocaasoo kale waa lan macna inshaa bay wadataa macna inshaa bay wadataa tiiba sheekha ka hadlaya wayadkhulu الnasku nasku wuxuu galaa fi اlinshaai ay fi اlamri wالnahyi insha waad soo marteen haddee wa fi اlkhabr اladii bimacnaahu khabarka bimacna اlinshaa watana waa gelahaya lanna waa manhiya ma'muuraad wixii baab اlamri baabu nahyi buu ku jeeda iyuu soo gelaya waxaa un la eegaya marka asaga macnihiisa ilaa waxaa la nasakh xugun buu ahaa ma og tahay xugun buu ah wixii la nasakhi jiray lafdigu lafdi khabar ha noqdeen laakiin hadduu macna alamri wato ow macna nahyi wato waxaan ka soo qaadaynaa ka inshaa'in yadkhulu fiihi الnaskhu <clears throat> wakada hayruhu wakada hayruhu ay hayru اlkhabr khabarkii bimacna اlinshaa ahaana waan gelaya nasku min alkhabari calى macna اlإkhbaari bididihi abarkii ba dan inoo sii qaybinayaano khabar waxaa jira leeyihiin aan ahayn bimacna inshaa laakiin uu galo naski waa maxay waa in matalan lagugu takliifiyo hawl jirtay cagsigeeda sheeg hawl jirta cagsigeeda sheeg ayib <clears throat> waxaa matalan ku idhi baan ku ihi waxaad tidhahdaa zayd ma istaagin markaas zaydun lam yaqum haddana waxaan kugu takliifiyey zayd waxaad tidhahdaa wuu istaagay dheh maxaa lagugu mashaqeeyey alikhbaaru biأna zayda lam yaqum uma kulifta bian taquula ayضa marata ثaaniya oo ka dambaysa markaas inaad tidhahda zaydun waa qaa'im markaa labtirkiisu waa xugum takliifi e waa gelhayaa bay dhaheen nasi baa gelaya wakada hayruhu hayrkiina waa galaa nasigu oo min alkhabari khabarkii muxuuna u galayaa calىa macna ay calىa طariiqat aw calىa wajh alkhbaari in la sheego bididihi did اlmukhbari saabiqan horaan waxaad sheegtay wax ka badan inaad sheegtaa lagu takliifin karaa oo tanaaqudso ma jira maya waxaa lagu leeyahay ikhtalafa الzamanu ikhtalafa الzamanu markaan ku lahaa waxaad tidhahdaa zayd ma istaagin waxaa dhici karta inuu fadhiyey haddana saacada kadib buu fadhaq yiro zayd waa istaaga haddana waxaan ku hi waxaad tidhahdaa zayd waa fadhiista wuu istaagay dheh wuu istaagay dheh maxaa yeele labada xaala xaalat اlإkhbaar alأuulى iyo xaalat اlإkhbaar aلثaaniya ayaa kala duwan sharط الnaskina wuxuu ahaa aلtanaafi bayna الnaasikhi wاlmansuukh mar haddii mid walba iskii u suurogeli karo la odhan ma hebel maxaad beentan noogu sheegto waxaan ku leeyahay markii aan ku lahaa ma taagnana wuu fadhiyey markii aan ku wuu istaagayna waa istaagay saad u fahanto xadiidkii aad garanaysaan jibriil nabigaa weydiiy salaad duhr ma la gaadhay maya buui haddana wuxuu idhi ha jibriil mben buu sheegay ciyaada bilah nabigaa jibriil waa sida sadigii hadda ma yidhi haddana haado markaan maya ku odhi qoraxdu weli maysa gaadhin xawaarahay ku socotay galbeed oo maysan wareegin hadalkii inagoooma dhaqaaqinna durba waxay u gashay khadka kale u gashay ha iyo maya oo isdaba taagan marka aduu miaalkaasay keeneen laakiin ma hayno wax sharciga ku yimid oo sidaa ah laakiin waa iska tajwiizaadkii caqliga ahaa laa calىa macnaa naskhi اlxukmi fiihi wahiya masalaة اlakhbaar kuma iban karo kuhi in khabar lama nasakhi karo calىa macnaa naskhi اlxukmi fiihi xukumkii la sheegay in la nasakhay bimacnaa qiyaamaa dhici doonta saacadda iyo saacaddaas haddana ma dhici doontee la socdo xukun baa la nasakhay xukun baa kaa asagu ma bannaana wa hiya mas'alaةu naskhi اlakhbaar tan tuka ixtiraazahayo muxuu ahaa waxaa lagu maqshaqayn karaa khabarka aad sheegtay didkii inaad sheegto likhtilaafi اlasmina likhtilaafi اlasmina kaa waa khabar maxdi ah laakiin markaan ku dhaho waxaasaa dhici doona waxaasaa iman doona waxaasaa dhacay hadda ka hor oo maadi ah haddaan haddana ku dhow waxaa tirahdaa ma dhici doono xukun baad nasakhaysaa ma aha khabar maxdi ah ma aha laa calaa macnaa naskhi اlxukmi xukumka nasakhadiisa macnaysa ma ay fiihi fi اlkhabari xukumkii asaga ku tacaluqaayay naskh asagu ma galo ama maadi ha noqdo ama mustaqbal ha noqdo masaladan waxu kugu dhan wuxuu u akhbaarta lama naskho akhbaarta lama naskho maxdada ah ayuu u wixii un takliif soo galo ama insha ka noqda unbaa nasakh geli karaaba ujeedaa wayajuusu waxaa masalo kale u gudbo muhiima jiddan xukm iyo daliil lagu qayday biاta'biid aw اdawaam naskh ma geli karaa oo ishkaalku wuxuu ka imanaya shayga ta'biidka lagu xidhay wuxuu keenayaa inaan weligiiba la taabanin oo rafci iyo ibطaal marnaba uusan imanin naskiguna xaqiiqatiisu waxay ahayd in wax la rafciyo marka alxukm biالta'biid wاlxukm biاlibطaali wاlrafci waa mutanaafiyaan wadaaddaa marka waxay dhaheen ma geli karo jumhuurtan inuu geli karay abaan an balan wadno wayajuusu waxaa bannaan nasku اlxukmi اlmuqayadi xukumkii lagu dabray bita'biidi weligaa ama weligeed lagu dabray iyo wanaxwihi wixii lamid ah daa'iman baa lamid ah ta'biid iyo daa'iman iyo waa isku mid ka qowlihi matalan inu yidhah shaaricu suumu abadan weligiinba sooma ama asawmu mustamirun abadan soomku weligii waa jiraya weligii waa jiraya marka ama aduu yidhahda matw suumuu daaiman daa'iman iyo abadan iyo waa isku mid marka wadaaddo badanna waa diidaan waxay leeyahay abadan hawshaa ma jirto mana ogolin nimanna waa ogol yihiin qolyaha marka ogol waxay awilahayaan abadan bay ku awilahayaan alta'biidu huna waxay dhahen waa mubaalaqa mubaalaqa wey xaqiiqaduna ma ahay dhaheen dawaam loogama jeedo miaal nasiya la waxay dhhen waxaynu ku miaalinaynaa waxaan ku dhihi karaa hebelow laazim hariimaka abadan nin baad dayn ku leedahay ninkaad daynta ku leedahay rudha qabso ah sii daynin ayaan kugu takliifin karaa laazim hariibaka abadan macnaheeda waa maxay abadan ooma jeedo weligaaba daba taagnow ee waxaan u jeedaa ilaa uu kaa siin hayo lacagtaadii xaqaadii marka suumuu abadan waxay ka dhigan tahay dhanqolyahan qaba waa la nasakhi karaa suumuu abadan ay ilaa aan ka daba imanayno laga daba imanhayo sii wada weeye hawsha ilaa naasikh imanayo ama ka daaya laydin odhanayo wada loo jedaa bay leeyihin wadaado badanna waa diideen waa masala dhib badan masalo dhib badan weeye ayib waxay ku soo suuro dhoweeyaan sharciga ee shareecadeenna mutlaqa in badan oo ah qayb ka mid a ah axkaamtu markuu nabi alla ciisa soo degay dajaal yimaada in la qaydi doono ayaa timid taa haddee abadan ma ee shaarica inoosa sheegay shaarica inooso sheeg axkaamtaasi inay ku eg tahay ilaa nusuuli ciisa calayhi salaatu wasalaam marka ilaa xilligay shaqaynayso ee jizya gaal laga qaadi waa intaan ciise imanin mar hadduu ciise soo dego jizya ma jirto ima alislaamu wa ima asayf fii ahli kitaab xukumkaa marka dhihi maysa naasikha waaba laguu soo sheeg xukmu inuu yahay muqayad ilaa huna bacda dalika xukum labaad bilaabanayo marka adugu amiladaas uun taqdiiriga ayay wadaaduhu sheegsheegaan wuxuu u gudbay nasakhii anwaacdiisii mansuukhii anwaacdiisii buu u gudbay oo dhankee ah markii naskhi yimaada natiijada ka imanaysa marka laga eego ilaa badel ilaa athqal ilaa mxuua ah, akhaf ilaa musaawin afarta noocba waa yimaadaan wاnnasku in la naskho xukumkii bikayri badelin badel la'aan waa banaan yahay bui jaaizan bu ujeedaa jaaizantu horaa kuusoo socota ayib wanafa shaaficiyu wuquucahu warka shaafici baana saxan usuuliyuunoo dhan way khilaafeen wax yar mooyeen wadaadkii maxamed mukhtaar shanqidi wuxuu yidhi iska ilaali buuhi shaafici mas'alo usuuliya oo asagu uu taqriiriyey mahmaa khaalafahu اljumhuur inay daciif noqoto way adag tahay buui wa haada waxaan ku gaadhay bilistiqra' baan ku gaadhay buui shaafici wuxuu ihi abxaaثu اlusuuliya wuxuu ihi waa jibaal waa maaliki wadaadka saa odhanaya ogo hadda maaliki weeye abxaaثu اlusuuliya buu ihi wax walboo la tashniiciyo ama la adkeeyo marka u dambeeya ama asagaa garta heli ama masale mucaadala ka furantay noqon buui ra'yi shaafici uu leeyahy fi lusuul oo daciif jiddana ma jiro taxqiiqa uu ku leeyay kitaabka muxuu ahaa taqriib اlwusuul ilaa cilmi اlusuul ibnu jaziya almaliki ayuu saa ku yidhaahdaa waa xaqiiqatan sidaas wey ayib saa darteed wadaadka shaqiidi maxamed mini saaxib aladwa mudakarada jumhuur wuxuu ku dhigay wuxuu ka soo qaa ra'yigoodu inuusa khilaaf saa'iq ahaynba ra'yigoodu inuu yahay musaadama iyo munaaqada linasi sariix uu ka soo qaaday wa ra'yu shaaficiyi uu yahay cala ra'si walcayn kulligoodna uu la yaabay waan la yaabano shaaficiyo maalikiyo xanaabilo daahiriyo wax xaggey ka martay buu diinta ilaahay wiilka mukhtaar shakiidi oo adeerku u yahay wuxuu hi adeerka subaasha ugu fogaaday ma aha laakiin ra'yu shaafici arjax ra'yu jumhuurna waa iska macquul sida adeerkana ugu taagsan maaya buu hi shaaficina warkiisu war la mari kara ma aha si kastaba noqotay waxaa weeye annasku biayri badlin annasku ilaa bedel haddee muran ma laha laakiin bihayri bedel ayay eh, jumhuurtu iyo shaafici diidan yahay jumhuurtu waxay deliishadaan adilo dhowr ah laba miaal baa u caansan waxay u deliishadeen annasku min hayri badelin in xukm la qaado xukumkana aan lagu bedelin waxay u deliishadeen ayatun mxuu ahaa asadaqa bayday najwa waa la nasakhay in nabiga ma la faqahayo sadaqa la bixiyaa la nasakhay wax lagu bedelayna ma hayna yidhaahdeen waxaa la nasakhay hilibka adaaxida in la kaydaysto ayaa marka waajib ahayd yaa xaaraanahayd cafwan taxriimkii baa la naskhay waxa lagu bedelay waad fasaxantihiin labadaa suuro waxay dhaheen waa naskhun min hayri badelin shaafici iyo ragga taageeray ka amiina shanqiiti fi lmudakira iyo miliisa kale waxay leeyihiin laftirkeeda waa naskhi ilaa badel qur-aanka horta meel geeya waidaa badelna aaya makaana aaya ma nansakh min aayatin aw nunsiha na'ti bikhayrin minha aw miliha waa nas sariixun meel laga mari jirin bay idhahdeen wuxuuna isagu ka dagaalamay baxi balaaqi oo dhib badan buu qabsaday oo wadaadku mugta musiibe wuxuu ku dhegay alqadya shardiya ayagu waxay dhaheen wuxuu galaa kadibku iyo sidqu wuxuu galaa fi lakhbaar isaga wuxuu dhaha xataa alqadya shardiya way gashaa waxayna ka gashaa nafs arabti meesha la iskaga xidhay ayaa kadib iyo sidqi been iyo runba noqon karta been iyo runba noqon karta ayib Eh, marka wuxuu leeya hadii la yidhi maa nansakh min aayatin aw nunsiha na'ti bikhayrin minha aw miliha qadiya shardiya rabbigeeduna uu saadiq yahay weeye aayad ma nasakhno ilaa haddaan nasakhno waxaan keenaynaa mid ayada la ah ama ka khayr badan idan ushaa la imaanshaha waxay ku xidhan tahay inuu nasi dhaco nasku hadduu dhaco ilahi wuxuu la imanayaa bimili aw bikhayrin minhu buu la imanaya wax lagu diidana ma hayn ama aayat najwa iyo xadiidka adaaxida waxay kaga jawaabeen waajib bay ahayd nabiga intaan lala faqin he in sadaqa la bixiyo maxaa lagu bedelay atakhyiir sadaqadii haddaba bixi waa sunne oo muslimiinta ku sadaqayso ama iska daa fain lam tafcaluu wataaba allahu calaykum baa layidhi inaad weli samayn kartaan oo bannaantaoy fadli badan tahay ba aayaddu tilmaamaysaa buu sheekhu waa ka dagaalamay Eh, taxriim eh, idikhaal luxuumi اadaaxi haddaba waa maxay eedna takhyiir inaad kaydsato iyo inaad bixiso ood ku dhaqanto fadliga iyo khayrka weliba bannaan tahay marka takhyiirkii bayna الsadqa eh, wa bayna cadam الsadqa yaa ka nasin sharciyin weli baaqi ah ka xukmin sharciyin baan u jeeda cafwan marka ilaa bedel bedelku qasab maaha inuu noqdo xukumkii hore ka adag ama la mid ah takhyiirkaasaa xukum ah takhyiirkaasaa badel ah sadaqadu hadday waajib ahayd qabla annajwa haddana waa mustaxaba waadna ka tegi kartaa ayaddana tilmaantay biishaara luxuumu ladaaxi kaydsigeedu hadduu xaaraan ahaa hadda waa la kaydsan karaa waana la bixin karaa sidii sadaqada horaanba waajib ku hayd ba haddana ay sunno u tahay takhyiirkaasaa baaqay dheen nusuustaa cadcad daliil aan ka hor yimaada ma hayno wax walbood sheegtana waa muxtamil litawiil bay idhahdeen marka warkood war sahlan ma ah aan iskaga tagno birmaawi aad buu u difaaci jiray shaafici masaa'ilkiisa laakiin masaladan ma aqaan dhinaciisa garabkiisa laga baxay ninka ugu qiimo badan waa shanqida akhriya baxska ku jira baxda aad u qiimo badan buu ku leey masalada mdaam aad u naqdiyey si adag oo weliba cibaarsa isticmaali jirin bu isticmaalay waayo xanaaqaan umalay wanafa shaaficiyu shaafici waa diiday wuquucahu wuquuca اnaskhi bihayri badel waa diiday ama bidaliil amaa bilbadeli fayajuuzu wey meesha bidel iska ilaaliya way khaldan tahay wadaadkan maxaqina ma tilmaamin sharaxana ma ku caddo laakiin sidaa un suuragal ah ama bilbadiil ima bilbadl waxaad dhahdaanba waa inaad keentaan laakiin bidliil ma soconayso naoo dhan baa adil ku dhistaa ama اnaskhu bilbadiili fayajuuzu ijmaca kaas bilaa khilaaf weeye in shay la nasakho midka lagu bedelo asagu waa bilaa khilaaf haddaba kan badiilka ah wuxuu noqon karaa fayajuuzu falafqalu ka naskhi marka kan dambe wuxuu noqonayaa saddex suuro mise afar annasku ilaa aal ilaa musaawin ilaa akhaf waa saddexdaas suuro ayb waa kan badiilka in la nasakho shay shay kana lagu bedelo kaa lagu bedela ama kiiruu lamid noqonaya ama waa ka cuslaanaya ama waa ka fududaanaya shareecadana waxaa inoo badan in kan dambe ee naasikha uu ka fudud yahay kii hore ee mansuukha ahaa way ku badan tahay musaawigu waa ku yaryahay musaawi waa inoo dhib yaraan ku miaalin hal miaal waxaa mar waxaa la nasakhay in loo tukado beyt اlmaqdis waxaa lagu nasakhay in loo tukado kacbada waa isku mid waa naskun bimusaawin التوجه إلى بيت المقدس والتوجه إلى بيت الله الحرام نفس الشيء أما النسخ بالأثقل شيخها كون مثالي أمثلة بدن بون القرآن كل هاي طيب waxaa ka mid a waagu hore waxaa xaaraan ahaa gaalada in lala dagaalamo kufa aydikum waaqiimu salaa wadac adaahum baale farha qaade maxaa lagu bedelay waqaatiluuhum xataa laa takuuna fitna tee mashaqo badanoo culus dacwada iska wado faraha ka qaad iyo fooda isgeliya ilaa laisku baaba oo dhiiggu qulqulo oo magdheer laisku dhaxlo hawshaa waa la keri waaya hadee markii ilaahay waajibiyey dad badan ay dib u laabteen marka annasku ilaa aqal waa jiraa daahiriyaa diidday waxay dhaheen kitaabka ilahay hawshaa ma soconayso yuriid اllah an yukhafifa cankum baan haynaabay dhaheen takfiif baan isku ogeyne alana khafaf allah baan isku maxay ta baashad kor uraysaan <laughs> marka way diideen daahiriyaa laga soo guriya inay diideen e, annas il aal waxaa ka mida soomka hadda ad inagu soo aadan e, habeen damba dhowr habeen kadib baydan hayaba marka hore maxaa mashruuc ahaa in ruuxa soonka kakara iyo kaan karinba inay ama soomaan ka kara ama fidye iska bixiyo adoo feedho weynba ama fidye iska bixin ama aad soomi khiyaar baa ka sug wacala aladiina yutiiquunahu fidyu طacaamu miskiin masaakiin ba aayaddu ahayd miskiin bay ahayd takhiirkaasaa jiray maxaa soo degtay faman shahida minkum الshahra falyasum fidye ma soconaysee soddonka berifoodda ha la geliyo allaahuma oday waayeel ah iyo haweeney waayeeladoo kari weyda mayo marka waa naskun min akhaf ilaa aal way jirtaa laakiin daahiriya iyagu waay le maya aan ka soconno faalalu midka alka waxaa wey ka naskhi sawmi caashuraa biramadaan calaa ra'yin waa ra'yu اlxanafiya ra'yu kuu tilma waa xanafiyu waxay qabeen waagi hore sawmu caashuraa rag badan baana qaba keligood ma ahe inuu waajib ahaa kadibna nasakhay lagu nasakhay biramadaan hal maalin baa ed fi sana kan laftigiisaad khafiifaa layidhi takfiifka yaa ku yidhi baa l inaad dabagelisku ku baxa wey kanaa takfiifa ajirka inuu kuu kordho oy gaale islaam kala baxaan oo gobonnimo aad gaadho ayaa fududayn ah inaad miskiin ahaato weligaaba uun fororto waaba dulinnimo isaga adqalay dhee inaad carabka la baxdo gob noqoto ayaaba laftirkeeda waxay tahay takfiif takfiifkaad khal ka leeyihin jumhuurtu daahiriya war baa ku dhacahay qolen waxay dhaheen maya takfiifka laga hadlay waa aqlab waa aqlab ayib waa imanayaa fi bacdi almawaadic way imanaysaa bay dhaheen waxaa kay ku jawaabeen qiraafi kale wuxuu leeyahay shariicatu muxamedin calayhi الsalaatu wasalaam waa ashad الnaasi ashad الsharaa'ic fi الtawxiid wa aysaruha fi اlcamaliyaat buu yidhahdaa baabu tawxiid marka la marhayo adyaq wa ashad sharaa'ic masala tawxiid washirki way ku adagtay shareecadu meel yar wixii shirki kaa soo waa cardadugaha laga dhigaya ama camaliyaadka iyo tabiiqooda waa waa diinun sahlun yusrun samixun ama baab alcaqaa'id wاtawxiid wuxuu leeyahay waa adyaq waa ashad sharaa'ic nafais usulku ku sheega aan ka soconno shaafici waxay leeyihiin sooma caashuura horaanba waajib ma ahayn sunnu iska ahaa maxaa la nasakhaa haddana waa sunne saas ayay yidhahdaan ama alxanafiya waxay leein waajib buu ahaa kadibna waxaa lagu nasakhay ramadaan shaadici waxay ku doodaan shardu annask waxaa la atanaafi isma nasak marka wax tanaafi oo ka dhexeeya bish ramadaan in la soomo yowmu caashurana la soomo jiray dheh maxaa tanaafi oo ka dhexeeya maxay misdiidahayaan hal maalin oo sanad ka waajib bay idinku tahay la socda bil kalena waa idin saarantahay isma diidahayaanbay dheh marka xanafiyuu haddaa xataa idiin dayno nasi meesha ma iman karo ee waxaad ku qasbantihiin inaad tidaahdaan soomu yowma caashuraa sunnu ahaa aminkana waa sunno bidaayatan wanihaayatan ama aad tidhaahdaan waajib buu ah weligii haddana waa waajib laakiin waa la naskhay badaliil shaaficiyalkaasi ku dagaalamaan wabilakhafi baa lagu nasakhahaya wayajuuzu اnasku bilakhafi ka musaabarati اlcasharati miatan bimusaabaratiha cishriin de suuraة eh, anfaal waad garanaysa marka maxaa la yidhi tobankii waa inay fooda geliyaan laba boqol miya mise boqol laba boqol boqolkeenina kun kun waa inay foodda labadii boqol ay laba kun fooda geliyaan bay ahayd almuhim ninkiiba inuu u dhigmo yaa muxuu ahaa الآن khف الله cنكم وcلم أن فيكم ضعفا فإykم miنكم مئة صاaبرة يغلب مئتين nin walba inuu dhigmo laba nin baa lagu soo gaabiyey markoo ninkiiba waa lyidhi labo markuna maxay ahayd ninkiiba toban fooda ha geliyo toban waa inay boqol fooda geliyaan boqol waa inay kun fooda geliyaan labadii boqol waa inay laba kun fooda geliyaan hadde afqal ma aha tii baa la naskhay ka musaabarati الcaشharaةi miatan ayaa naasikh ah bimusaabaratihaa cishriin casharadii mia inay ka hor tagto ayaa ahayd xukumkii hore waajibkaa asagaana mansuuqa maxaa lagu bedelay bimusaabaratiha casharada inay u dhiganto oy la dagaalato cishriin labaatan gaal tobankii muslimiina labaatan galfooda hagalgelisa lagu bedelay waagii dambe musaawiguna waan kuu soo sheegay musaawig shekh uu ka tagay lakin waad iska garanaysaa waa bayt ulmaqdis iyo alkacba almusharafa oo kale waidaa nuskha alwujuubu wujuubkii haddii la nasakho waxdahu keligii yabqa aljawaasu baa hadhay waa masalo iska yar badan araa dhowraa ku jirta laakiin laba u roon haddii waxaa weeye waidaa nuskha alwujuubu waxdahu yabqa aljawaas wujuubkii haddii meesha laga qaado jawaaskii baa soo hadhay haddaad soo marayseen haddii la nasakhay nabiga markaynu la tashanayno ama wax weydiinayno in sadaqa lala baxay ee waajib ahayd wujuubkiina meesha laga saaray maxaa baaqi ah sadaqadu inay bannaan tahay oo khayrba tahay ra'yiga waa ra'yiga meesha ku qoran ra'yigan jumhuur badan rag badan baa qab waxayna leeyihiin shayga waajibkaa laba tilmaamood buu wataa laba tilmaamood wataa mid haddii la qaato baaqi noqonaysa laba tilmaam maxay yihiin shayga waajibka awalan waa jaa'is oo marka loo qaybay axkaamta eh, jaa'is iyo xaraam loo qaybiyo jaa'iska waxaa soo gelaya waajibkii mustaxabkii mubaaxii karaahadii baa soo gelaysa xukumkii shanaad ee xaaraamtaa bes un baa baxahay haddii marka wujuubku wuxuu wataa wasfaan aslu iyo iyo waصfu buu wataa waصfu haddii waصfiga ilzaamka meesha laga saaro oo wujuubkii ahaa waxaa hadhahaya jawaaskii baa baaqi noqonaya falsafadaasay ka duulaan wadaadaha sidaa qaba mana xumo wadaadaha kale waxay leeyihiin idaa nuskha alwujuubu baqiyat albara alasliya meesha laga soo raro ku noqon hayaa wax walba soo iskama ahayn aslu baqaa kaan calaa maa kaan shay walba marka la naasukh ku noqdo albara alasliya ayib farqi u dhexeeya marka muxuu yahay albara alasliya waa xukm iska caqli ah oo rafcintiisa aan naskh ahayn laakiin markaad qabto idaa nuskha اlwujuub yabqa اljawaaz jawaaska waa xukm ibaaxo sharci aad leedahay xukm ibaaxo ah oo sharcia ah bidaliili sharciyin daliilkii hore ee wujuubka keenay ee la tuuray xukumkiisii ayaa reebay jawaaskan marka waa ibaaxo iyo jawaas ku sugnaaday bidaliilin sharciyin amaa ninka ku odhanaya idaa nuskha اlwujuubu baqiyat اlbara'a alasli wuxuu ujeeda waxaa loo dhaabanayaa axkaamta caqliga ahayd ee iska bannaanka ahayd inaad fahanteen baan u malay ya sheekh sheekh mukhtaar waxaan ku uhi xukumkan eh? si fiican daliilkii tegey baa ka tegay yaa ka tegay feermadan soo adigoo gala ma ahayn in e, tilaawada la nasakho aayaddii la qaado daliilkii madluulkan u baaqi noqdo soo xalay bayna soo marayn <laughs> lama qaadin daliilkii waa la qaaday madluulkoo laba farac haana farac baa daliilkii raacay farac baa baaqi ah falsafada inaad fahanto baa qasaba maaha inaad ku qanacdo muhiimadda waxaan rabaa inaad fahanto un farqiga u dhexeeya yabqa aljawaaz iyo tabqa albara alasliya farqigaasa u dhexeeya والزيادة على النص ليست بنسخ ولا زيادة جزء, جزء ولا شرط حد وحقود مسألة حنفية كنت قال لما شافعيو aan sii xoog badnayn khulaasadeedu waxaan leenahay laba farac weeye ziyaadada cala nasi waa laba qaybood hadday tahay ziyaada munaafiya lima ahbatahu الnas aw muhbita lima nafaahu الnas waa naskhun ziyaadada iyada ah waa nuqtada ayaan ku dhaafin weliga الزiyaadaةi calى الnasi naskhunaha iطlaaqin الزiyaadaةu calى الnasi laysat binaskinaha iطlaaqin ziyaadada qaybi laba u qaybi ziyaado tusaysa sugaysa wuxuu nasku diiday ama anfinaysa wuxuu nasku sugay الزiyaadة إida أثbatat ma nafaahu الnas أw nafad ma أثbatahu الnas fahiya naasikhaة marka ayadaa macnahaas marka sidaas ayuu sax ku yahay hadday laakiin ziyaadadu aysan ahayn naafiya walaa muhbita limaa abata aw nafahu nas marka ayadaa laysat binaskhin waxunbay kordhisay asalka weydaysay asalka hore nasku u tusa weydaysay way fiid waxbay kordhisay waxba dhiba maysan la imanin an miaaliyo ziyaadada maa abatahu nas aw abatat maa nafahu nas si aad u fahanto qul laa ajidu fima uuxiya ilaya muxarama calى طaacimin yaطcamhu ila an yakuuna maytatan aw daman masfuucan aw laxma khinziirin ilى aakhirihi ayadda maxay sugtay mafhuumu xasrin qul laa ajidu fima uuxiya ilaana waa la keenay intaa waxaan ka ahaynoo xaaraama anigu ma ogi laymana waxyoonin buu nabig sal slam mafhuumulxasri baa meesha ku jira waxaan intaa ka ahayn oo xaaraana ma jira weeye nusuustii dambee timid ee luxuumu اlxumur اlahliya kulu sibaacin min aلطayr kulu mxuu ahaa dii mikhlabi min aلطayr kulu dii naabi min الsibaac waxaan leenahay waa ziyaada calى الnasi oo qul laa ajidu naskaasay ee dulko ziyaada ku tahay idan naasikha mafhuumu xasrigii bay jebinaysaa oo nasakhaysa waxaa la mida inamaa xarama calaykum اlmaytata wاdama walaxma اlkhinziiri waa la cadday intaa waxaan ka ahayn waa la sii daayey laba aayadood maa'iday ku soo laabatayoo baqaray ku timid xagee kale ku timid suuratu naxli miya iyaduna ahayd ya ancaamna way ku timid almuhim xasriga asaga maxaa lagu jebiyey nusada aan sheegin lanna waa ziyaadadan dambe nabigu wuxuu xarimay kulli dii naabi min asibaac wadii mikhlabi min aلطuyuur wluxuum xumur اlahliya waa maxay waa ziyaada muhbita lima nafaahu الnasu taasi waa naasikhu sida raajixa ah yan ku khaldin weliga ayib <clears throat> middan marka laisku hayo shaaficiya aan usoo laabanaya xanafiyatoode middan laisu hayo ayadu sida sawaabka waa ra'y اljumhuur xanafiyana waa masladaa lagaga xoog badan yahay waziyaadatu kordhin xukm la kordhiye ziyada lagu sheego waa xukm lasoo kordho cala nasi naskii hore madaahib badan baana ku jirte laysa ziyaadada ma noqon ma aha buu yihi sheekhu binaskin ma aha ziyaadadaa iyadaa naski ma aha walaa ziyaadatu jusina ma aha walaa ziyaadatu jusina laysat binaskin naski ma aha maalan xadiidkii xudayfa bnu yamaan waad garanaysaa suura nasaa-i waxaa la weydiiyey aya saacatin tasaxartu maca rasuuli lah sal lay slam markaasuu wuxuu yidhi huwa annahaar ilaa ana shamsa lam taluc maalin bay iska ahayd markaan nabiga la suxuuran laakiin qoraxdun baan soo boodin idan sidaasaa ku socotay maxaa yimid marka ayada ah wa kuluu washrabuu xataa yatabayana lakum alkhayط اlabyad min alkhayط اlaswadi calىa ra'yi xanafiya haddii la qabto maxay noqonaysaa in la yidhahdo aayaddan aayaddan waxay nasakhaysaa xugumkii hore bay nasakhaysaa calىa ra'yi muxuu ahaa ii sheege calىa ra'yi اljumhuurna waad soo marteene ijmaaca wuxuu yahay daliil cala الnaasikh oo aayadda ah liأnna اlummata ajmacat calى ana طuluuca اlfajri muxarimu liلطacaami ilى aakhirihi ijmaaca asaga wuxuu tusay xalaynu soo maray alijmacu yadulu calى الnaasikhi walaa yakunu naasikhan walaa yakunu naasikhan nimankan la yidhahda xanafiyu azyatu cala nasi naskhun usuul badan bay ku dumiyeen masaa'il badan bay ku tuuraan fiqiyaadka markaad marayso wax badan bay ku baabi'iyaan waxay ku anfiyeen taqriib qur-aanku soo ma dhihin zaanigii zaaniyada fajlidu kula waaxida minhumaa miata jalda aayaddaas waa nas qabso horta maxaa yimid aلhayiba bالhayibi maxaa laisku ogaa maxaan rabaa waxaan rabaa albikru bilbikri baan rabaa cafwan albikru bilbikri jaldu miati watagriibu caam watagriibu caam waa ziyaada cala الnasi bay yidhaahdeen wa ziyaada cala الnas cinda alxanafiya صaxiix ma tahay mise ma aha idan waxay dhan waaya watagriibu caamin waxay ku dhacaysaa jaldu mia iyo fajlidu kula miata jalday ku dhacaysaa marka waa naasikho asallah kaasaan qabnaa mar hadday naasikho tahay taqriibu caamin waa khabaru aaxaad khabar u axaad naasikha ooma noqon karo likitaabillaah hadday sidaa noqotay ayada hala turay dheheen idan hayru muxsanku boqolun baa lagu dhufan lama fiijin karo lama anfin karo xadiidka saasay ku tuureen lianna aziyaadatu cala nasi waa naskhun wa haadihi ziyaadana ma awooddo inay nasakhdo nas ayada ka xoog badan marduusa ka xoog badnayn naasikhana ay ahayd maxaa meesha u yaalla iyada hala tuuro halkaasay taagan yihiin marxab soonka niyadiisoo kale habeenka in la baryo waajiba ma ay leeyihin waad iska soomi wax niya oo loo baahan yahay inaad la bariiso ma jiraan bay dheheen sidii sooma loo yidhi soon muطlaqaana loo diray dheheen ama aan bacd alfajr niyoonno ama fiid aan niyoonno ama maalinku ramadaanku bishaba aan niyeysta inaan bishan o dhan soomo ama yaanan niyeysanin maxaa layga rabaa un min طuluuci اlfajri ilaa guruubi الshams inaanan ku dhicin mufair wax i afuriya oo xadiidkii laa siyaama liman lam yubad waxay dhaheen waa ziyaada calى الnasi naskhun waana xadiiثu aaxaad cirka asagaa loo tuuro hawlo badan bay ku baabiiyeen niyat اlwudu fuqahadu maxay ku dhaheen niyat اlwudu waa maxay waa min arkaaniha soo ma ahayn aayadda laguma sheegin ba idaa qumtum ila الsalaati faqsiluu baa laga bilaabay in niyat اlwudu laga dhiga rukn min arkaan اlwudu waxaa weeye waa ziyaada calى الnasi naskhun waa badan tahay marka usuusha way ku dumiyaan masaa'il badan bay ku waana usuul ansaxayn ayagu way itanaaqudoonoo ma aha asal mutarid ah furuucdoodu way laba afleeyaan aad waxaa oogu shiday muusici kitaabkiisa muxuu ahaa الاستعداد إلى ربطة الاجتهاد iyo تayسير البيان لأحكام القرآن buu ku shidaa kadalika wadaadkii la odhan jiray hazaalina markuu jaaniska hela ma sii daayo abulcabaas ibn qaas kitaabkiisa talkhiiska furuuc labaatanuu foodu isku geliyey oo maa tanaaqada fiihi ahlkuufa uu yidhi ahlkuufa wuxuu ujeedaa xanafiyo waa masale iyagu ay toosin waayeen asal saxanna aan ku fadhiyin ayib waxaa la yidhi takhriibku xukumkii hore ma burin asalkii wuu daayey jaldigiis boqolka waa lagugu dhufan kadib waxa lagugu daraya suubis waa boqol iyo suubis see isu diiddaan la yidhi koobka caanaha waan kaa iibsan xogo hoobin ah waa un suubis hadihi ziyaada waa maxay waa mutamima dhammaystiri weeye naasikha maaha mubtila ma aha iyagu falsafa caqliga ka doon waxay leeyihiin asal xukun meesha waxaa yaalay boqol in lagu gaabsada ah famaa zaada famaa fawqa mia waxay dhaheen waa maxay lama ogolayn intaanun baa ahayd kordhintaani waa xukun cusub bay dhaheen ziyaada cala nas اlawal oo waxaa ka soo bixi hadda boqol kuma gaabsan kartaane boqol iyo fiijin isku dara sanad ah horaana waxaan fadhinay boqolon waa lagu gaabsan karaa jawaaskii iyo ibaaxadii ku gaabsigaa meesha jiray bu ziyaadan rafcinaysaa wahiya naasikha waa falsafa aan dhib yarayn laakiin jumhuurtu waxay leeyihiin suubis weeye asalkii waa mubqan waa la daayey masale kale u gudbo sheekh wuxuu leeyahay hal suura khilaafi ma aha hal suura khilaafi ma aha markaan marayno ziyaadada naafiyada ah ama mubitada ayadu waa naasikho waan kuu soo dhammeeyey ziyaado kaleo waxaa jirta aan naasikhahayn bilaa khilaaf laba shay isku jinsi ahayn in la soo kordhiyo wax dhiba ma laha salaad baa lagu waajib yeelay haddana zakaa la waajib yeelay soom baa la waajib yeelay xaj baa la waajib yeelay dhihi maysid aziyaadatu calى salaati naskun maxaa iska khuseeye tan waa zako tanna waa xaj tan waa soon laba kale shay oo kale jinsi ah haddii la soo kordhiyo mid walba xukun madax bannaanoo mustaqila weeye ziyaadana ma aha tan laysku hayo waa maxay waa asal sii jira in lagu kordhiyo shardi rukni juz wax lagu kordhiyo laba shay isku jinsi ah tii buu kuu sheegay walaa ziyaadaةu juزin gabal kordhintiina ma aha naski wey waxbaan ka booda hmm. oo ah so aniga aml kugu miaaliyey inaan suuro kuu sheega laga yaaba laakiin un ka ahri kutub usuulada miaalkaasaan xusuusta ziyaadadu hadday naafiya tahay lima abatahu nas aw mubita lima nafaahu waa naski sida raajixa ah laakiin hadda miaal waxaan kuu sheega inuu ziyaada mubita lima nafaahu nas walaa ziyaadatu juz'in gabal kordhintiina ma aha naskhan waa la mid salaat اlxadar salaadahan hadda afar afarta waag hore maxaa la waajib yeelay in la tukado laba labo ayay ahayd markii madiine la yimid ayaa la kordhiyo oo laga dhigay afar afar idan ragcataanku waa ziyaadatu juz'in calى asli الsalaa calى asli الsalaa haddana dib baa loo celiyo musaafirkii baa laba laga sii tuur walaa sharu walaa ziyaadatu sharin fi lmaahiyatina naskhan ma aha walaa ziyaadatu sharin fi lmaahiyatina naskhin ma aha ayib haddii la yidhahda maalan salaadu tahaaray u baahan tahay satrulcawray u baahan tahay kanay u baahan tahay niyay u baahan tahay la soo kordhiyo shardigaa lagu soo kordhiyey fii maahiyati shay ay fi salaa aw fi lxaj ma aha naskhi juz la soo kordhiyey min jinsi shayana naskhi ma aha saas waa sida jumhuurtu ay qabaan shardigaa waxay ku misaaliyaan maalan kan hadda juzigaas waxaan kugu misaaliy ragcataynkii baan kugu misaaliyey lagu daray salaadihii rubaaciga ahaye waxay ku misaaliyaan ziyaadaة waصف الإimaan اshtiraaط waصف الإimaan fii mxuu aha ciطq الraqaba fii kafaaraة الdihaar iyo mxuu ahaayey yemiinta caadigaaba yemiinta caadigaaba oo qolya waxay dhahn waa naskhi marka aan raqabada muminka iyada kafaaraة اqatl xoreya la yidhi ayaan xagga geynay min baabi xamli الmuطlaqi calى اlmuqayad xanif waxay dhaheen maya waa ziyaadaة sharطi calى اlasli waa naskh jumhur waxay dhaheen ma eh waa min baabi xamli الmuطlaqi calى اlmuqayad khaatima khaatimadan wuxuu sheekhu oga jeedaa fii طuruqi macrifati الnaasikhi shayga naasikha ahaa sidii lagu garan lahaa intuusan marka u gudbin wuxuu ka hormaraya hal muqadimo wuxuu ihi laa yahbutu naskhu naskhu ma sugnaado fii xaqi اlmukalafi ruuxa mukalafka xukumkiisa qabla an yablugahu الnaasikh ta waa iska muqadima daruuriya xukun baa alla kuu soo dejiyey waad ku dhaqmaysay aayad dambe iyo xadiid dambaa yimid oo xukumka kor yeelahaya aduguna kuma soo gaadhin maxaad samayn inta naasikha aad ka helayso waxaad ku dhaqmaysaa uun kii hore marka laba ra'yi baa ku jirta meesha oo wadaaddo waxay leeyihiin kuma saaro ilaa naasiq uu ku soo laa dimadaada ma saara laa ta'iiman ta'iiman waa masala iyadoo ijmaaciya xugun mansuuqa adoo ku dhaqmahaya naasina uusan ku soo gaarin inaan dembi laguu qoraynin waa bilaa khilaaf waa bilaa khilaaf intay usuuliintu sheegeen baan ku hadlayna laakiin fii dimatika ma saaran yahay shayga asaga ah. oo markuu naasiqu ku soo gaadho ma lagaa rabaa ض لma faat mثلا afar salaad baad laba salaad baad tukanays salaad qabla طuluc الfajr wa salaad mxuu ahaa e, e, qabla qurubiha baad tukanays xabashoo kalead joogta ama meelaha adduunka ka baxsan ka muslimiinta ka fog baad joogtay naasikhii shanta salaadood keenayba waxaa ku soo gaadhay laba sano kadib maxaa kuu tala ah in labadii sane eed laba salaad iska tukanaysay aan dembi lagu haysanin salaadihii shanta ee ku dhaafay labadaa sano bilaa khilaaf wayay dhaheen laakiin labadii sano kadib markaad ogaatay naasikhi oo in shan salaad lasoo tukanaya laba sana aad ogaato qadahoodii ma lagaa rabaa oo waxaan dhahaynaa maalinku naasikhu soo degayba xukunkuu waday waa fii dimmatika laakiin maadaama aadan ogayn ismigii baa lagaa rafciyey lilxaraj laakiin maalinkaad ogaado waxaa lagaa rabaa qضاءa lima faata لأna الxaqa kana fii dimatik وإنما lam tatamakan min adaa'ihi waa maxay licadami buluغi الnaasikh markii wada qaabkaas labadaas suuro wey ya qadu wuxuu fa istidraag lima faata waa xaq lagugu lahaa weeye waajib ku saaraa weeye laakiin maanic baa kugu qumay ood la fulin weyday waa gabadhi xaa'idadee la yidhi soo qadee soomkaadii waa naaimkii jife la yidhi soo qabee salaadaadii miyaad fanta sheekhana maanic baa waa maxay oo cadama buluuqi nasi ilayka ayb markaan fiqiyaadka marna baab alwakaalan kusoo marray qaadiga haddii la casilo isagoon ogaanin waraaqdii casilkana weli aysan soo gaadhin ma xilliga la casilay buu casilmahayaa mise ilaa naasikhu soo gaadhahayo ayuu casilmahayaa fuqadu way ka hadleen gabadhu hadda haddii la furo oo waraaqdeeda la qoro kadibna lix bilood kadib ay ogaato in xilligaa la furay ma hadday ciddo tirsan mise ciddadeed way dhammaatay waa masaa'il iska dhawl weeye marka taasi waxba kusii mashquuli mayno waa dhowr suuro wax naasikhu inuu ka yimaado min allahi subxaanah wa tacaala jibriilla uusa soo gaadhin waxba nama saaro bilaa khilaafin jibriil buu soo gaadhay nabigan looma gudbinin bilaa khilaaf waxba nama saaro laa dimatan walaa ta'hiiman nabigu soo gaadhay khilaafku waa bilaabanaya marka nabiga xukumka loo sheego khilaafku waa bilowday maadaama nabigu bacdulumma uu yahay waxa isaga ku waajibay inagoo dhammana saaran yahay hadda yaynan ogaaninbe mise nama saaro hadduu nabigu bacdulumma gaadhsiiyena kaba sii dara khilaafku waa ka sii darahaya marka saddexdaa suuro weeye min allaahi qabla wasuuli jibriil ilaa jibriil qabla wasuuli muxamed min muxamed qabla alwusuuli ila اlumma saddexdaas suuro wey haddii laakiin nabigu ummadda wuxuu gaadhsiin karay gaadhsiiyo khabarkuna uu faafo mukalafiintuna ay tamakunaan ninkii asagoo xaqdoona khayrdoona inuu xaqa gaadho sida sawaabka ah waa lagugu leeya alxujaةu inama taqumu calى اlkhalaa'iqi bالtamakuni laa binafsi اlcilmi ibnu taymiya kaga hadlay kitaabkiisa alistiqaama baxti dheer ruuxa daaciga waxaa saaran inta uu kari karo inuu dacwadaa fidiyo waxna uusan qarsanin ummadduna ay u suurogelaysa hadday xaqa raadsadaan sida abudar oo kale iyo camr bnu salama inay gaadhi karaan laakiin haddaanu maantao dhan ubateeyoon addimo dhegahna aad faraha gashato xujada iguma qumimaad halkanaan wax walba ka sheegaa gaaris baad joogtaa ama bambaaso warkuwa ku gaadhay in la soo diray nabi dadkii diinta u sheegaya oo waxyi wada warka waad haysaa u dhaqaaqi maayo ano daci iguma qumin ma soconayso لأnnaka tamakanta inamaa yaجib calى الdaaci inuu la yimaado inta imkaankiisa uu shayga gudbiyo madcuwintana waxaa saaran inay raadsadaan xaq hadday raadsan waayeen ayagoo tamakunayay faqad qaamat calayhim اlxuja hada ra'y اljumhuur alxujaة inama taqumu calى اkhalaa'iqi bالtamakuni min اlcilmi laa bالsamci wala bاlcilmi xaqiiqaة inama taqumu اlxujaة calى اkhalaa'iq bاlcilmi xaqiiqatan muctazila qabta iska ilaali waa ra'y اlmuctazila ruux walba ilaa uu shayga xaq isagu ogaado lam taqum calayhim اlxuja waa ra'yu اlmuctazila inay muctazile qabaanna waxaa sheegay samraqadi fi kitabi misan اlusul ama jumhuur اlculamaa waxay qabaan inaad awoodo inaad shayga xaqa adigu raadsato tamakun marka buluuq اlkhiطaabi xaqiiqatan aw xukman baa loo kala qada buluuq اlkhiطaabi xukman unbaa shardi ah bimacnaa الtamakun min alcilmi laakiin xaqiiqaة اlcilmi haddaad shardido waa maxay waxaa ka soo boodi suubanuhu intuu maka joogay hee lam yuqim alxujaةa calى اlcarab walaa calىa quraysh ilaa afraada minhum caamadooda caruurtooda haweenkooda dhermagaradko dhan maxaa lagu akhriyey waa saaxir waa majnuun waa kaadib waa waalan yahay anaa adeerkii oo idinka aqaana waa la maray baa lagu hayay dad yarba ogaa abujahal iyo dad yaroo lamida yaa xaqiiqada dacwada fahansanaa intooda kale cilmi xaqiiqa ah maysan haynin been baa laga dharjiyey ma dhahaynaa marka alxujatu lam taqub fii ahli makka saddex tobankii sane nabigu uu adimahayey ma solin ma odhanaynaa idan see dacwo loo gudanaya say xujo u qubaysaa masaailka marka masail dhibad waa iskaga tago ha igu adkayni baasha ya hawshaa camimkeedu dareen baan ka qabaa laakiin waa ra'yi wajiih ah marka la arka siday ummaddu u baahday idaacadu u furan yihiin tawaasul eh, mxuu aha wasaa'il ijtimaac eh, mxuu aha tawaasul o dhan ba ay u furan yihiin waxaa weeye marka la fiiriyo way adag tahay in maanta la helo dad aysan he dacwadu gaadhin ama mushabaha noqoto ama iyadoo saxiixa gaadhe warka waa la wada hayaa laakiin waxaa dhici karta in badanoo ayaa ka mid inay hayaan war aan saxnayn suuro mushawaha amminkan qolyo somalid waxay la fadhiyaan wahaabiyadu gabdhahay bikra jabiyaan dabaday ka timbaraysan yihiin habeenka jimcada ah way isku sadaqaystaan alaabta aminkan kole la fadhiya tu elfka madow laga sheegahaye mid doqoroo dabaaloo qaraabannahay dhagax buur la yidhaahdo yaa jamcihii la soo dhaafay dhamcihii ka horrey sheegayey sheekh axmed baa xalay ii sheegay qolyaaba halka aminka iska fadhiya marka way dhici kartaa in la hela dad noocaasa laakiin ducadu aad bay hadda maanta oga sahlantahay waayihii hore yaa asagu inuu caamurigaysa caammaa u nacmlayn ajiib sheekhow cajiib sheekhow ku haysa hala yaabe caama u fadhida oo la soconin wayucrafu naasikhu naasikha waxaa lagu gartaa bita'ahurihi naasikhu shuruudii shuruud dhowr uu leeyahay shuruud u muhiimsan waxaa la nasakhayo waxa nasakhayaba waa xukm sharci waa inuu yahay almansuukhu waa xukmu sharciyun wاnaasikhu waa xukmu taa waa asaalatan waad soo marteen laa naskha fi اlcaqliyaat wاlbaraa alasliya waanu soo maray labo naasikh iyo mansuukhu waa inay isku awood yihiin ama naasikhu xoog badan yahay calaa ra'yi اljumhuur saddex waa in naasikhu dambeeyo nuzuulan weeye ma aha tartiiban fi lmusxaf iska ogaa weligaa waa inuu naasikhu dambeeyo nuzuulan laakiin tartiibka ma aha tartiibka fi lmusxaf waxaa horayn kara naasikhaa horayn kara mansuukhaa dambayn kara kama fi suurati اlbaqara taahurkaas iyo xukm sharciga inuu yahay iyo in xagga quwada tasaawi ama uu jiro ama aqwiyo ay jirto waa shardi waxa la nasakhayana waa inuu kitaab yahay ama quraan naasikhuna kitaab iyo quraan uu yahay wayucrafu naasik waxaa lagu ogaadaa bita'ahurihi kadib markiisa caynilmasuux uu kadib maray imaa bilijmaaci lagu ogaaday bilijmaaci ayib yani waxaa taahurka lagu ogan karaa ijmaac waxay ku miaaliyeen xadiidkii hadda ka aan kuu sugay xudayfa waxaan suxuuran jirray nabiga la suxuuran jirray hee annahu nahaaru ilaa ana الshamsa lam taطluc kadibna wakuluu washrabuu xataa yatabayan lakum alkhayط اlabyad min alkhayط اlaswad baa soo degtay ijmaaca wuxuu caddeeyey inay aayaddu ka dambaysay xadiidka oo ay aayaddu naasikho tahay xadiidkuna mansuuq yahay limaada lianna waxaa lagu ijmaacayba cagsa الnas waxaa lagu ijmaacay ana alfajra yaxrumu bihi kul اlmufatiraat baa xaaraam ku noqon aayadduna intuu ijmacu ka hadlay ka hadashay marka alijmaacu wuxuu caddeeyey in aayaddu ay ka dambaysay xadiidka ay ka dambaysay aw waxaa kaloo lagu ogaan taahurkii aw biqowli nebi sal l slam baa lagu ogaan uu yidhi haadaa naasikhun lidaalika xadiidkan xukumkan wuxuu nasakhayaa kii hore aw haadaa bacda daaka ama kani kaasuu ka dambeeyey aw naxwi qowlihi oo kale kuntu nahaytukum can ziyaarati اlqubuuri fazuuruuha kuntu nahaytukum can idikhaali luxumi اlaضaaxi faddakhiruu wakuluu fafcaluu waa la mid haddii nas shaaric la helo oo caddaynaya labadan xugum inay kala dambeeyeen naasikhiya mansukh waa inoo kala cadyahay muhimaddu waa iska intaa miaalku uu sheekhu u jeedo waxba ku wareerin wa ka qowli raawi baa lagu ogaadaa ariiqu muxuu kuu soo sheegay laba ariiq bilijmaac inta akhirku lagu ogaado aw binasi shaaric labadaa ariiq buu kuu soo shegay ariiq saddexaad aw ka qowli raawi raawigu uu yidhi hadihi اlaayaةu naزlat bacda tilka muxuu kuu cadday raawigu taariikhdii keliya adaa marka faqiiho mujtahid waxaad fahamsan tahay xukumkan iyo kan inay isdiidan yihiin tanaafi ka dhaxeeyo shuruudu naski oo dhan la helay mar haddii shuruudu naski o dhan la helay taarikh baa kugu dhimana maxaad ka heshay raawi baa kuu sheegay o yidhi hadi اlaayaةu naزlat bacda tilka ayib waxaa la mida kaana aakhiru اlamrayni min rasuuli xadidki jaabir tarku اlwuduu'i tarka اlwuduu'i mima masat الnaar maxaan ka fahnay axaadiistii ka weysays tawada'u mima masati naar inay mansuukho tahay jaabir baa inoo caddeeyu yihi labadooda kanaa dembeeyey waxaan leeyahay ka dambeeye baa naasikha ka horena waa mansuukh xadiidka cali baa lamid a nabigu wuxuuna amri jiray inaan u istaagno janaazada marka labada aan istaagno uma qacada fi laakhir waagida nabigu waa fadhiistay qucuudka ayaa dambeeyey waxaana horeeyey qiyaamka wa haddaan dhahno tanaafi baa ka dhexeeya bayna alqucuudi wa bayna alqiyaam wadaaddaa odhanaya ficilku wuxuu tusayaa jawaaz ayib istaagga horena jaa'is buu ahaa ee waajibba ma ahayn ninka laakiin kaa hore waajib buu ahaa yidhaahda kana jawaaz tanaafi baa ka dhexeeya naasikh iyo mansuub buu ka dhigaya وqول qول الراawي hذا هو الناaسk raawiga wuxuu yihi hذا هو الناaسk daliilkana naasikha للأول al baa la geliya hذا هو الناaسk wuu tacriifiyey way ka duwan tahay masle hadda uu kala taari doono qala ma تجid في kitaabi min kutubi usuل الفiqh waa min taxriiraat الbirmawi weeye tana hadda muxuu kala saaraya laa qowlihi uu ku yidhi hذا naasikhu tankiir munakar ah hذا naasikhu iyo hذا huwa النaasikh way kala duwan yihiin hذا huwa النaasikhu muxuu jasmiyey raawi wuxuu jasmiyey in xukumka hore uu mansuukh yahay wuxuuna cayimay kii nasakhay buu cayimay waa naasikh kaa hore waa mansuuq buu ku yidhi wax kaloo nasakhayna ma jire daliil kalaa nasakhay xad cayana naasikha wa cayana almansuukha laakiin markuu ku haadaa naasikhun daliilkan waa wuxuu naskha muxuu nasakhay ma sheegin way kala duwan yihiin mansuukhu ma uusan sheegin ayb farigaasu marka meesha ku dheeeyo kala sheegaya marka waxaa dhici karta haadaa naasikhu inuu u yidhi ijtihaadan waa mujtahid aqoon leh haadaa naasikhun lacalahu ijtahada fi اnaskh laakiin markuu ku yidhahda haadaa huwa naasikhu wuxuu jasmiyey xugum inuu jiro mansuukha naasikha nasakhayna mid kale uusan noqon karin uu yahay kan uun kan uun see lagu keeni karaa waa adag tahay inaad ijtihaad ku keento aayaddan waxaa naksada aayaddan baa naskhday abadan naasikhu wuu fara badan karaa mar hadduu yidhi aayaddan ama xadiidkan kan un baa nasakhay tawqiif iyo riwaaye iyo waxaa ka jira meesha naqli baa ka muuqda laakiin hadaa naasikh muxuu ixtimaalaa ijtihaad saas ay u kala saarayan wadaaddo ayb <clears throat> sheekhu wuxuu yidhi wailaa cafwan meeqa dariiq baan haynaa alijmaac nas shaaric iyo nas raawi dariiqa afraad ad wuxuu u gudbahayaa waxyaaba loo qaatay inay naasikh noqon karaan laakiin naasikh aan noqon karin uruq loo qaatay inay uruqu macrifati naasikhi oon ahayn buu ka hadlahaya walaa idaa waafaqa min annasayni aslan yakuunu naasikhan lilakhar laba nas ayaa midna naasikha midna mansuuq ayib laba cafwan laba nas baa isdiidan mid baa asalkii baraa alasliya taageeraya midna waa naaqil can ilasli ma dhahaynaa kan naaqilka ayaa naasikha kan mubqiga cala alaslina waa mansuukh tiyaas dariiq ma noqoto kule iska ogow laa qowlihi hada naasikhun bay ku cadfan tahay walaa idaa waafaqa min annasayni aslan idaa waafaqa axadu min annasayni bay ka dhigan tahay axad min annasayn labada mid ka mid a ah hadduu waafaqa aslan yakuunu naasikhan lilaakari noqon mahaya kala mid nasakhaaya waxay ku miaaliyaan xadiidkii طalq ibni caliy iyo xadiidkii busra Eh, inama huwa badcad nabel ma ka weysaadaana midkaana taabashada aan xubinka taranka taabano maya inamaa huwa badcatun minka xadiidka inamaa huwa badcatun minka waa maxay waa xadiid waafaqsan asalkii albara alasliya asal waa maxay xubinkan taranka jirkaadu ka tirsan yahay haddaad taabatay iyo haddaad xoqotay waa adoo sankaada taabta ama dhegtaada xoqda un kale weye asal saasaa la isku ogaa xadiidka dalq ibni caliin inta sheegay waxba ma soo kordhinin inamaa huwa badcatu minka waa maxay jugjug meesheeda joog wax isbedelay ma jiro muxuu ninkii caamayga ah yidhi qur-aan baan cama cabasa waasaad ku ogeydeen watawallan waxba iskama bedelin buuri marka waa maxay inamaa huwa badcatu minka xadidku wuxuu ka soo qaaday waxba isma bedelin wey amaa xadiidka busr muxuu kordhiyey man masa dakarahu falyatawada nimanba waxay dhaheen man masa dakarahu waa naasikhun inamaa huwa badcatu minku nasakhay limaada ka hore asalbu waafaqsanya baraalasi kana waa naaqil sharciguna wuxuu u yimidba liyakuuna naaqilan can اlusuul wاlcuquul oo shar cusuba xukumka mujadadka ka keenay baa naasikh karanoo mansuuq bay ka dhigeen marka sida sawaabkaana ma ah in laga dhigo min baabi naskhi laga dhigo ayb horaan waxaad soo marteen rafculbara alasli inaysan ahayn baabu naskhu shuqulku lahay dariiq eh, mxuu ahay asaguna saddexaad oo naasikh noqon karin labaad buuna inoo noqon laakiin saddexaad markuu ka soo reebay laa qowlihii idaa haadaa naasikhun kow ka soo dheh tii labaad hadda aan maraynay laba ku dheh walaa idaa habata min aayatayni muaharatun cafwan muakharatan fi musxafi takuunu naasikhatan liluulaa waa inaga hadda soo maraynay ta'ahrug waxaad ka eegaysaa nusuulka laga eegi maayo tartiib alaayaati wاdalaa'ili fi lmusxaf laga eegi maayo walaa idaa habata min aayatayn markuu laba aayad mid ka mida uu sugnaado muahara mid dib loo dhigay laba aayadood yaa mid dambaysa muaharatan fi lmusxafi mid la dib mariya xagga tartiibka musxafka takuun noqon mayso aayataynkaas midood naasikha mid nasakday ta muaharada noqon mayso naasikha liluula lianna alcibrata biاnuzuuli laa bitartiibi اlwadciyi tartiibka la eegi maaye nuzuulkaa la rabaa xoogu qanaf cibaaradu sa iskugu xidh wuxuu ujeedaa laba aayadood dhihi mayna kolba ta dambaysa ayaa nasakhaysa ta hore ee waxaa la rabaa ta'ahurku in loo helo daliil iyo nas ijmaac riwaaya oo in loo helo maxaa yeelay waxaa dhici karta in naasikhu uu horeeyo mansuukhuna uu dambeeyo kama fii suurati اbaqara ariiq afraadoo asaguna aan jirin walaa ta'ahuru islaami axadi raaweyna yakuunu maa naasikha qolyaha waxay dhaheen hadday laba xadiis tacaarudaan oon wax kala weyno waxaan fiirinayna labada raawi ee kala warisa midna waa saxaabi mutaqadim اlislaamna midna waa jariir bn cabdilahi اlbajali iyo abu hurayra oo kale iyo saxaabadii gadaal ka islaamta camr caas iyo khaalid iyo saxaabiga dambe xadiidku wariyey baa naasikha ka horaana mansuukhay dheheen ariiqana dariiq jira ma jiro dariiq saxa ma aan leanna waxaa dhici karta saxaabigan mutaqadimka ah inuu xadiidka mar damba nabiga ka qaata kan waa dhowd islaamayna maalmuhu islaamay inuu xadiid ka qaataa dhici karta laakiin hal mar bay noqon kartaa taahuru islaami axad raawiyeyni daliilan linaskhi noqon kara waa marka ninka mutaqadimka ah uu dhinto intuusan mutaakhirku soo islaamin saxaabadii muhaajiriin uwal mid ka mida ah xadiid wariyey wuxuuba dhintay sanadkii todobaada hijrada ama lixaada hijrada saxaabadii soo islaantay bacda xajat eh, eh, alwadaac yaa axaadiiu wariyey markaasoo kale qolyaa waxay ka dhigaan in xadiiث الmutaqadim uu yahay mansuukh xadiiث الmutaakhirna uu naasikh yahay lanna isma soo gaadhin mana dhici karta way mutaqadimku inuu xadiidka qaatay bacda اlmutaakhiri ismaba soo gaadhin ba wafaatan wa xayaatan qolyaa waxay dhaheen weli waxaa ixtimaal baa waarida waxaa dhici karta kan mutaakhirka ah inuuba xadiidka ka warinaya saxaabi horeo mutaqadim ah saxaabadii maka ka soo jirootay inuu wax ka warinaya dhici karta oo nebi maxamed uusan sheegin oo uu yahay min maraasil الsaxaaba min maraasili asaxaaba weli maadaama ixtimaal waarid yahay hawsha la joojiya yidhaahdeen walaa taahuru islaami axad araawiyeyni labada raawi mid ka mida islaamkiisa dimarkiisu noqon mahayo yakuunu noqon mahayo naasikhan mid nasakhay maa rawaahu almutaqadim wuxuu wariyey wallahu aclam intaa inoo joog